laba ficil oo mutasir mutasarifayna inay yihiin laba isim oo ficilka shabaha inay yihiin ficil iyo isim inay yihiin waa isku mid an yataqadama caamilaani sawaaun kaanaa ficlayni mutasarifayni aw ismayni yushbiha yushbihaanihimaa aw ficlan mutasarifan wasman yushbihuhu waxaa isku mida labadaas caamil laba ficlo mutasarifeyn ay yihiin sawaaun kaana ficlayni mutasarifeyni inay yihiin laba ficlo mutasarifa ko laba ficlo mutasarifa inay yihiin ko aw ismayni yushbihaanihimaa ama ay yihiin laba isim oo ficilka shabahada Ah, laba isim oo shabahda ficilka waa noqon karaan ah. ow ficlan mutasarifan wasman yushbihuhu waxay kaloo noqon karaan ficil mutasarifa iyo isim shabaha saddexdaas midkay rabaanay noqon karaan waxaysan noqon karin laba xaraf ma noqon karaan xaraf iyo ficil ma noqon karaan laba ficiloo jaamida ma noqon karaan ficil jaamida wasmi noqon karaan midna ma noqon karaan Hmm. midna ma noqon kara marka an yataqadama caamilaani laba caamil waa inay hormaraan labada caamil muxuu yidhi eh, sajaa-iga caamilaani dakara fi tasriix wuxuu ku sheegay annahumaa laabudda an yakuunaa madkureyni labada caamil waa inay madkureen yihiin waa shardi fiiri labada caamil inay madkureen yihiin waa shardi wa anahu laa tanaasuca bayna maxduufeyni laba caamiloo la xadfay dhexdooda tanaasuc kama dhaco tanaasuc kama dhexeeyo o walaa bayna maxduufin wa madkuurin mid maxduufa iyo mid madkuura dhexdoodana tanaasuc kama dhaco labadooda waa inay madkuur yihiin ah, wa an yakuuna baynahumaa irtibaadun weli waa shardi kale shardigaas inu ku daray ahe wa an yakuuna baynahumaa irtibaadun waana in irtibaad ka dhexeeyo waa in irtibaad uu ka dhexeeyo irtibaad inuu ka dhexeeyo ee laba caamiloon irtibaad ka dhexaynin ma tanaasucaan wa an yakuuna baynahumaa irtibaadu irtibaadkaasu afar shay mid noqon kara afar shay uu mid noqon karaa irtibaadkaasu imaa bicadfin inuu cadaf noqdo sida misaaladii aan shala soo marno oo kaleeto alay sala arjuu wa akshaa wa adcu llaha tacaala arjuu wa akshaa wa adcu llaha tacaala fiiri arjuu allahdaasay mafcuulnimo u wada rabaan saddexda ficil cadafkaana raabidada ka dhaxaydata imaa bicadfin cadaf inuu noqdo oo bian yakuuna thani jawaaban lilwali amase thaniga awelka jawaab u ah amase thaniga waa jawaaban lilwali aw bian yakuna thani jawaaban lilwali aw bian yakuna thani jawaaban lilwali ama yarxamuka labada ficil ficilka labeeyaa midka horu jawaab u yahay jawaabu u yahay aw bian yakuna thani jawaaban lilwali macnawiyan jawaabku waa jawaab macnawiya ah, jawaabku waa jawaab macnawiya naxwu naxwu qowlihi tacaala yastaftunaka waxay kaa fadwo weydiinayaan fi lkalaalati qul illaahu yuftiikum allah idin jawaaba fi lkalaalati fi lkalaalati isku haystaan labadood fiili yastaftunaka qulillahu yuftikum fi lkalaala fiiri yastaftuunaka fi lkalaalatidaasay rabta inay ku tacloodo oo mafcuul haani ka dhigato yuftiikumna mafcuul haani inay ka dhigatay rabta labadoodaa ku tanaasucayaan ta dambena macnaahaanay jawaab u tamidda hore oo fadwa dalba yastaftuunaka fadway ku weydiinayaan alla inin jawaaba alla inin fadwoona waa jawaabkii xagga macnaahaan alla inin fadwoona waa jawaabkii macnaheed alla idin jawaaba wa marka macnahaanay jawaab u tahay markaan labada ficil waa tanaasucayaan yastaftuunaka iyo yuftiikum mid walba mafcuul awalu haystaa mafcuul haanina wuxuu u rabaa fil kalaalati jalmajruurkaas marka labadooda tanaasucayn midka haaniga ahuna waa jawaaban lilawali min xayu lmacna laa min xayu licraabu aw sanaaciyan ama xagga naxwi ahaan ayuuba jawaab yahay haanigu ow sanaaciyan macnawiyan ow sanaaciyan ama xagga sacnada sancada waxa wey waa eh, eh, eh, luqadan icraabkan icraab ahaanuu jawaabiya aatunii ufriq calayhi qitranta soo socota wey aatunii isiiya qitran maar ufriq calayhi qitran ah, ufriq aan ku shubay caleyh korkiisa qitran marka ufriq maxay ku jasbisanta soo jawaabu dalab maaha ah, aatunii isiiyadaas jawaabkeedi wey marka xagga samc ahaan oo ixraab ahaan ay u tahay jawaab bian yakuuna athani jawaaban lilawali macnawiyan naxwu qowlihi tacaala yastaftuunaka qul laa yuftiikum fi lkalaala aw sanaaciyan naxwu aatunii ufriq calayhi qitran aw yakuuna athani macmuulan lilwali aw yakuuna athani macmuulan lilwali ama waxaa dhici karta labada ficiloo tanaasucayaan haanigu awalkuba macmuul u yahayba aw yakuuna athani macmuulan lilwali anigu awelkuba macmuul u yahayba anigu awelkuba macmuul u yahayba awelku macmuul u yahay naxw waanahum dhanuu kama danantum waanahum dhanuu kamaa danantum anlan yabcaa allahu axada anlan yabcaa allahu axadan taasa isku haystaan waanahum dhanuu kamaa danantum ah. marka kamaa danantumtu waa macmuula lilaweli maxaa yeelay waa sifatu limawsuufin maxduufin wa anahum ayagu dannuu way maleeyaan dannan malo maahaasoo kamaa danantum ka dannikum marka mawsuufkaas oo uu nasbiyey awelko mafuloo mafcuul mutlaqiisii ah ayuu sifo u yahay hmm. ow murataban can lweli kii afraada noo dhimana soo maha ow murataban can lweli amase aaniga waxaa laga tartiibay awelka oo murataban can lwl oo murataban can ilawel amase aaniga waxaa laga tartiibiyey awelkaba oo murataban can ilaweli naxwo haa umu iqra'uu kitaabiya haa umu iqra'uu kitaabiya ismu ficilkaas oo haa umu ah iyo isku haysta hmm. haa umu iqra'uu kitaabiya haa umu hooya iqra-udu waxay ka tartiibsameen marka dhiibidda kitaabka loo dhiibi haddaan loo dhiibin xay aqraya ah. haa umu iqra-u kitaabiya haa umu hooya khuduu iqra-uuda waxay ka tartiibsantay awelka oo haa umu ah kitaabiyadaasa isku haysta marka rawaabidku afartaasu mid noqdaa raabidku afaru mid noqdaa imaa bicadfin naxw arju وأkشhىa وأdcو الlaha taعaalى aw بأn yakuna الثاني jawاaba للأwل macnawiyan naxwu qowlihi yastaftunaka qul lah yuftikum fi lkalaala aw sanaaciyan naxwu aatuni ufriq caleyhi qidra aw yakuna hani aw yakuna thani macmuula lilwali waanahum danuu kamaa danantum an lan yabcah allahu axada aw murataban can lwali ha umuqra kitaabiya waxaad ka fiiridaa ka qoran kartaa faakihiga waxaan rabaa xaashiyadiis oo yaasiinka aruusiga oo sharxan caadiga isagu xaashiyeeya isna sidoo kale u dhigaa labadaba labadu waa dhiga ka soco wa daabiduhu baabkan daabidkiisa an yataqadama caamilaani waa in laba caamil hormaraan labadii caamil marka saddexa noqday laabudda an yakuunaa madkuureyni waanahu laa tanaasuca bayna maxduufeyni walaa bayna maxduufi wamadkuurin wa an yakuuna baynahuma irtibaad ha shardi laba shardi halkaas ku sheegnay ogow marka labadaas caamil naxaa mid a sawaaun kaana ficlayni mutasarifayni aw ismayni yushbihaanihima aw ficlan mutasarifan wasman yushbihuhu waa isku mid intaasoo dhan waa isku mid maxamed muxudiinna waaba idin dhigaa yushtaradu fi lcaamilayni mutaqadimayni bihalaaثati shuruudin saddex shardiyaa loo shardiyaa labada ficil mutaqadimeynka an yakuuna madkuurayni falaa tanasuxa bayna maxduufayni walaa bayna madkuurin wa maxduufin ko cala raajixi aladii raajican masarahu ay u gargaareen almuxaqiquuna wahaani shardiga labeeyo an yakuuna imaa ficlayni laba ficil inay ahaadaan labada ficiloo mutasarifayni tasarufayaan aw ismayni laba ism inay noqdaan laba ismi oo yushbihaanihimaa shabaha asmaadii camal falayday ah wey macnaheedu wa imaa ficlan imaadii horay ku cadfanta ima dambe kaas ama kuma laha wa imaa ficlan mutasarifan falaa yajuusu tanaasuqu kuma banaano bayna xarfayni ko walaa bayna xarfin wa ficlin kuma banaano labo walaa bayna ficlayni jaamidayni kuma banaano saddex walaa bayna ficlin jaamidan iyo wasfin kuma banaano wathaliu shardiga saddexeeya allaa yuqsada bihaaniihimaa kooda labayo waa inaan loola qasdin taakiidu awalihimaa awalka in lagu adkeeyo waa inuusan muakid ahayn kaas daabidku waa ku bixi doonaaba kaasu fainqusida dalika naxwu qowli shaaciri ataaka ataa ataaka ataaka laaxiquuna exbis exbis lam yakun min baabi tanaasuci baabitanasuc ka mid noqon ma hamoodin nis kaleeto beytku leeyahay waa hadalkiisa caadiga lam yakun min baabi tanaasuci isaga maxaa muxidiina iskale intaasu kasoo qaat ataaka ataaka waxaa ku yimaadeen allaaxiquuna kuwii kusoo haleelhayeen ku ceybsahayeen exbis exbis marka exbista dambe waxaa weeyaan labadan exbisa is haysa ataaka ataaka maan rabaa ataakada dambayda ayadu dhihi maydid allah xiguuna faacilu rabta ha oo labada ataaka mid walba faacilnima u rabtaa dhihi maydid sababta midka dambeeyo waxaaba loola qastay tawkiid tawkiida loola qastay shardina waxa ahoon ah, daabidka ku arkaynaa labada caamilba inay wada dalbayaan macmuulka kanuna xaba dalbi maaha se dhama tawkiida loogu talagalayba wa daabiduhu daabidu haada albaabi baabkan daabidkiisa an yataqadama caamilaani laba caamil waa inay hormaraan laqaaw akharu ama laba caamil ka badan oo laba kaliyu ma doodaana ka badan waa doodi karaa waa isqabsan karaa hmm, ka badan saddexaa doodi karta qaaraa yidhahdeen saddex ka badan lama arag laakiin qaara ka badan iyaguna sheegeen laakiin saddexa aad u badan wayataakara macmuulun macmuulna wa inuu gadaal maro aw akar wax ka badan waxa la ysku qabsaa hal caamil mar walba noqon ma mar hal caamila la ysku haysta Eh, hal macmuul noqoma waxaa laisku haystaa mar hal macmuulu noqona mar laba macmuulu noqona mar saddex macmuulu noqon kara hadduu rabo marka waxaa laisku haystaa hal macmuul mar walba inuu noqonayo maaha ow a eh, wayataakara waa inuu gadaal maro macmuulun macmuul ow aktharu amase macmuul wax ka badan wax hal macmuul ka badan macmuulkaas ismi dhahir noqon kara damiir noqon kara fiiri xaashiyada sajaaciga haadaa kanu shaaminu wuxuu shamlinaa lidaahiri walmudmari naxwu maa darabtu ma garacin wa shartamtu anigu ma caayin ilaa iyaaka adiga keliga aan ku garaco ku caayaday wa qumtu waan fariistay waqacatu waan fariistay bika bisababika adiga sababka aan anugu fariista una istaagay khilaafan lidaahiri cibaarati ibni xaaj an sidaasaan ku khilaafayna fa inahaa cibaaradiisu tufiidu waxay faaideyne ikhraaja almudmari waa mudmarba uusan soo geli macmuulka laysku haysto aada moodaa warkiisa Hmm, mana ahan saas ee waa soo gala waa soo gala daahir iyo mudmar labada waa noqon karaa macmuulka laysku haystaa wayakuuna waa inuu ahaado kullun mid kasta kulligoo min almutaqadimi midka hormaray xaggiisa ka ahaaday daaliban mid dalba lidalika almutaahiri macmuulkaas gadaal maray labada caamilo hormareen ama ka badan mid walba waa inuu dalbaa macmuulka gadaal maray maxaa baxay marka ataaka ataakadi ficilkii oo loola yimid tawkiidka kaasaa baxay khaylakaas waxba dalbi ma isagu isagu waxba dalbi ma marka wayakuuna waa inuu ahaado kullu mid kasta kulligaasoo min almutaqadimi kan hormaray xaggiisa ka ahaaday daaliban mid dalbaa ah, lidalika almutaakhiri caamilkaas gadaal maray mihaalu tanaasuci lcaamilayni labada caamil doodidooda mihaalkeedii macmuulan ay ku doodaan macmuulka waaxidan keligiisa mihaalu tanaasuci lcaamilayni labada caamil labada caamil doodidooda mihaalkeeda macmuulan ay ku doodaan macmuulko waaxidan keligiisa qowluhu waa qowlkiisa tacaala ilahay waa sareeyaa mithaalu tanaasuci lcaamileyn labada caamil doodidooda mithaalkeeda macmuulan ay ku doodaan macmuulko waaxidan keligiisa qowluhu ilahay qowlkiisa way tacaala ilahy waa sareeyaa ilaah uu yidhi aatuni isiya ufriq aan shubay caleyh korkiisa qitran hadda fiiri aatuni ata meeqay qaadan jirta mafcuul laba mafcuul sida acdaa oo kaleeto mafcuulkii koobaad iyo facilkeeda waa haysataa ofridna hal mafcuuday qaato xabadkiya ka maqan marka meeshii qitrana ka dambayda aatuunahooda waxay leedahay anigaa xabad ii dhimanya xabadda hala isiiyo ah. ufrid maxay leedahay hal xabanla xabadkiiba ma hayo anaa qaadaay anaana u dhow yaa la siiyey hadda talo bal fiiriya ee kan dambe la siiyey ufrid ha maxaa daliil noogu ah haddii la sii lahaa kan hore kan dambe waa loo idmaari lahaa oo ufriqhu ala dhihi la soo maa ila marta qaacidadaasi saasaa la dhiilaa wuxuu ku yidhi sajaa-iga fa ucmila haani ka labaada la camal siiyey walow ucmila alawalu laqaala ufriqhu dhilaa saasuu dhilaa markaasuu yidhi wadalika tanaasucu lcaamilooyinka labada caamil inay ku doodayaan qitra uu kutusaa wadalika tanaasucu lcaamilooyinkaas haabitun waa sugayi lianna aatuni aatunii ficlun wa faacilun weeye iyo wa mafcuulun ficlun wa faacilun iyo wa mafcuulun yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa mafcuulin mafcuul mafcuulkoo haani labeeya wa ufriq ufriqna ficilun waa faacilu weeye yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa mafcuulin mafcuul wa taakara waxaa ka gadaal maray canhumaa labada ficil xaggooda qitran mar ay ka gadaal maray waa kullun mid kasta kulligoosoo minhumaa labadooda xaggooda ka ahaaday daalibun waa dalbaa lahu qitran mid kasta waa rabaa mid wa mihaalu tanaasuci lcaamilayni laba caamil doodidooda mihaalkeeda akara wax ka badan min macmuulin ay ku doodaan daraba wa akrama zaydun camran wey fiiri hadda daraba waxay rabtaa faacil iyo mafcuul akramana faacil iyo mafcuul maxaad marka hore midka hore u idmaare marka daraba maxaad u idmaare faacilka keliya faacilka keliya ila waxaa la yidhi awelka dad camal siido marfuuca waa loo idmaana wax kaleso looma idmaari mansuubkan xaa loo diida waxaa ka dhalana cawdu damiir calaa mutaakhiri lafdan wa rudbatan wadalika laa yajuuz ila fi sitati masaa'il tadana ka mid maaha ila waa fadla mansuubkii mogta waa laga maarmi kara laakiin marfuuca laga maarmo fadla maahana waa cumda waa cumda wa mihaalu tanaasuci lcaamilayni labaa caamil doodidooda mihaalkooda akara wax ka badan ay ku doodaan min macmuule daraba waa garaacay huwa zaydbe wa akrama zaydun zayda camran karaameeyey khalaas waa u idmaare idmaar qabla dikriya layidhaha daraba huwa zaydan dharcay iyadoo weli la sheegin meesha damiirku laadaaya lasii idmaara alidmaar qabla dikri waa awdu damiir calaa mutakirin lafdan wa rudba alidmaar qabla dikriya layidhaha adoon gaarinaad iska idmaare daraba huwa zaydaa garaacay wa akrama zaydun zayd wuxuu karaamayey camran aada leedahay waa laysaga dulqaadaa halkaas mee wa mihaalu tanaazuci akara min caamileyni laba caamil wax ka badan doodidooda mihaalkeeda macmuulan ay ku doodaan macmuulkaasoo waaxidan keligiisa kamaa sallayta sidaad ugu salliday wabaaragta aada u barakayday wa raximta aad ugu naxariisatay ayaa laleeyahy wa taraxamta aada ugu naxariis dalabtay ay noqoyd ahaa layidhi saxna maaha de ilaahay cidna kama naxariis dalbo isagaaba naxariista yuu ka dalba marka wa raximta aa laleeyahy sajaacigaana idin dhigayo waxba sidaad ugu naxariisatay calaa ibraahim ibraahim korkiisa aad ugu naxariisatay midka ugu dambey ku tacaluji hmm. sababtoo ah haddii mid kuwa hore la sii lahaa kan dambea loo soo qadari lahaa kan dambe waa loo qadari lahaa marka maadaama aan loo idmaarin kan ugu dambeeya kan ugu dambeeyaa la siiyey wa mihaalu tanaasuci akara min caamilayni laba caamil wax ka badan doodidooda mihaalkeeda macmuulan ay ku doodeen macmuulka waaxidan keligiisa kamaa sallayta sidaad ugu salliday wabaaragta aad u barakayday wa raximta aad ugu naxariisatay calaa ibraahiima aada ugu naxariisatay marka calaa ibraahimda isku haystaan sallayta in lagu tacalujay rabtaa baaragta in lagu tacalujay rabtaa raximtana in lagu tacalujay rabtaa midka ugu dambeeyaa la siiyey haddaan la sii lahayn waa loo soo qadari laha waxaa la dhihi lahaa wa raximta calayhi kaasaa loogu idmaarila laakiin kuwa loo idmaari ma haddii la siiyo raximta calaa ibraahim hadii raximta lagu tacalujiyo labada ficiloo sallayta calayhi la dhihima ubaarakta calayhi la dhihima sababtoo ah waa jaari majruur waa fadl ah, fadl waxaana ka imaana cawdu damir ala takhriir lafda wa rudba looguma dulqaadan karo marka laga yeelima fa ibraahima calaa ibraahima fa calaa ibraahima calaa ibraahima dee mubtadahago facalaa ibraahima calaa ibraahima madluubun waa ku la dalbaa likulli waaxidin mid kastaa loo dalbaa waaxidkoo min haadihi cawaamil caamiliyaalkan kamid ahaaday cawaamisha ahalaatat oo saddexda saddexda caamil mid kastaaba calaa ibraahim dalba inuu ku tacalujiyu raba midka ugu dambeeyaa la sii marka kan ugu dambeeyaa la sii haddii kuwa hore mid kamida la sii lahaa kan ugu dambeeya waa loo soo idmaari lahaa waa loo idmaari laha ilaa saa ka imaana cawdu damiir calaa mutaakhirin lafdan warudba ee eh, waxaa ka imaane cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan laa rudbatan ay imaana ah. oo haddaad tirahdo waraximta calayhi calaa ibraahima calayhda kay u laabanaya calaa ibraahima ka dambayda lafdana uga dambayda laakiin rudbahaan waa uga horeyda ila ficilka horen siinay ah. marka taasuna banaanta wa mihaalu tanaasuci akara min caamileyni laba caamil wax ka badan doodidooda mihaalkeedii akara wax ka badan camyaalkiina waa badan yihiin macmulyaalkiina waa badan yihiin maanta wa mihaalu tanaazuci akara min caamileyni laba caamil wa ka badan doodidooda mihaalkeedii akara wax ka badan min maxmulin ay ku doodaan qowli waa nabiga qowlkiisa wa asalaatu wasalaam ou nabigu yidhi tusabbixuuna waa tasbiixsanaydaan wa tuxamiduuna allaad mahdinaydaan wa tukabiruuna waa takbiirsanaydaan dubura kuli salaatin salaad kasta gadaalkeed dubura darafnimada lagu nasbina alaaan waa alaaiinana mafcuul mulaqnimaa lagu nasrinaa waa cadad master ka naaib ah waa arki doonaa waa ka naaib noqdaah fadubura fadubura marka fiiri tusabixuuna wa tuxamiduuna wa tukadiruuna saddexdoodu maxay isku haystaan laba macmuul waa saddex caamil laba macmuula isku haystaan labada mid kasta waa raba ah. wuxuu le habadna darafaan ka dhigana habadna darafaan ka dhigana habadna waxa weeye masteran ka dhigana oo masterkaygii laxadfu naaibkay saasuu leeyahy dubuura kulli salaatin ayaa tasbiixsaydaan aada alla mahdinaydaan aada takbiirsaydaan alaaan wa alaatiin fadubura fadubura mansuubun waa kor loo kordhigay fadubura fadubura mansuubun waa mid la kordhigay calaa darfiyati darafnimaa lagu kordhigay wa halaaan wa halaaiinana wa halaaan wa halaaiina halaaan wa halaaiinana mansuubun waa la kordhigay calaa anahu mafcuul mulaq inuu yahy waa Ah. masterkiiu naaibka iyo cadadku waa ka naaib noqdaa xeela ka naaib noqda labiiyo tobanka ka naaib noqdo ayuu ka mid yahay insha allahu arki dooneen labiiyo tobanka ka naaib noqdo oo mafcuul mutlaqnima lagu nasbiyo uu cadadku ka mid yahay waqad tanaasacahumaa labadan waxaa ku doodeen waa dubura iyo halaata wa halaaiina labadooda isku haystaan waqad tanaazaca waxaa ku doodeen humaa labadooda kullu mid kasta oo min alcawaamil caamilaadkaas ka mid ahaaday cawaamisha athalathati oo saddexdaa cawaamisha asaabiqati ka hormartay calayhimaa dubura iyo waalaatan waalaatiina fa ucmila haaliu ahaada haalidkaa la siiye maxaa ilaha hadii awelka la siila ama awsadka waa loo qadari lahaa aakhirka haalidkaa la siiye marka haalidkaa la siiye way idaa taqarara hadduu sugnaado haadaa midkaan warkaan marka naga sugnaado warkaas hadduu sidaas u sugnaado idaa taqarara hadduu sugnaado haadaa xukunkaas fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa wax khilaaf ah laa khilaafa wax khilaafa fii jawaasi ixmaali ayil caamilayni labada caamil midkoodii la camalsiintiisa banaanashadeeda ma ahaanin awil cawaamil amase caamilyaalka koodii shita adug aad rabto tal mid allal hadday laba yihiinna awalka iyo haaniga kaad rabtaad camal sii kartaa hadday saddex yihiinna awalka iyo awsadka iyo haalidka kaa rabtaad sii kartaa taas layskuma khilaafsana ee yaa fiicana laysku haystaa bis labada wada banaanta kaa rabtaad sii kartaa idaa taqarara hadduu sugnaado haadaa xukunkan fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa wax khilaafa kuma sugnaan fii jawaasi ixmaali ayilcaamilayni labada caamilkoodii camalsiintiisa banaanashadiisa aw ilcawaamila ama camal caamilyaalka koodii camalsiintiisa banaanashadiisa shita adugu addoonto wa inama alkhilaafu khilaafku fi lmukhtaari kan la doortay u ahaaday kaa la doortay falkuufiyuuna culamada kuufiyinta yakhtaaruuna waxay doortaan icmaal alwali kan hore la camalsiintiisa kan horaa la camal siinaha yihahde lisabqihi waa soo horumaridiisa waxtiyaajihi uu ku dari jiray sheikhu iyo baahida uu qabo hmm. isagaa soona hormaray macmuulkaana isagaa u baahan isagaa u baahan isagaa u baahan waalbasriyuuna culamada basre loo nisbeeyey yakhtaaruuna way dooranayaan icmaal alakhiiri kan dambeeya la camalsiintiisa liqurbihi dhawaanshadiisao min almacmuuli uu dhow yahay ila isaga daris la ahe iyo waxtiyaajihi ubaahashadiis waana u baahan yahi isagaana u dhow isagaana u dhow saasay leeyiin reer basre kan reer basraana raajixaani wa huwa asawaabu fi lqiyaasi waalakharu fi samaaci saas wey maxaa yeele kan hore laba cilaa ku jirtaane kan hore laba cilaa ku jirta ha ah, laba cilo labada war iska sheeg alcadfu qabla tamaami lmacduuf caley ko ko faslulcaamili min macmuulihi biajnabiyin labadaas cilaa ku jirta kan hore labadaasaa ku jirta sidaasaa looga fiican fa in acmalta haddaad camal siido fa in acmalta aada leedahay fain acmalta alwala fain acmalta haddaad camal sida marka alwala mid ka horeeya admarta waad idmaaraysa uma jeedid admarta maahan fain ucmilat maahan fain acmalta haddaad camal siido alwala caamilka horeeya admarta waad ku idmaaree fi thani caamilka labeeya kula maa shay dhammaantiis yaxtaaju ilayh uu baahan yahay oo min marfuucin marfuuc ah wa mansuubin mansuub ah wa majhuulin majhuul ah wax alla wuxuu ubaahanya macmuul hadduu idmaane sababtoo wax maxduuru ka dhalan maayaan waana u baahanya wax maxduura oo laga cabsadaa ka dhalan maayaan waana u baahanya fain acmaltalawala caamilka hore hadaad camal siido admarta waxaad ku idmaare fi thani kan labaad dhexdiisa kulamaa shay kulamaa macmuul dhammaantiis yaxtaaju uu u baahan yahay huwa haanigu ilayhi macmuulka oo min marfuucin ah mid la goday wa mansuubin ah mid la kordhigay wa majruurin ku jiray ah wadalika idmaarkii naxwu qaama waa istaagay waaqacadaa waana qaama waxaa istaagay waqacadaa waana fadhiisteene akhawaaka aha hadda akhawaaka fiiri waa isim qaama iyo qacada a meesha ku taalla labadooda mid kasta faacil u raba kan horaa la siiyey kan horaa la siiyey oo kan hore haddii aan la siin ala dhihi laha qaama ala dhihi laha ilaa waa mafruuci waa loo idmaari laha lagama maarmee lama dhihine qacadaa a la yidhi qacda a layidhi marka waxay leedahay qaama waxaa istaageen wa qacda waana fariisteene qacadaa aliftaasa u ah qacadaa aliftaasa loo idmaaray ilaa aliftaas faacil u baahan yahy thaaniga akhawaakana qaamaa la siiyey ee qaamaa lama dhihin waaye qalma haysate qalma haysatid sooma ha taas waa laga ballantay mota xiyaa turaad adig ma soo qaama waxaa istaageen waqacadaa labadoodu waa fadhiisteene akhawaaka labada wala walaal labada adig walaal wa qaama fiiri marka haddana wa qaama waxaa istaageen wa darabtuhumaa waaba tumay labadoodee akhawaaka istaageen haddana maanta yaa is haystaa qaama oo faacil kaliya raba iyo darabtu oo mafcuul kaliya raba faacilka waa haystaahay akhawaakana meeshii taalla akhawakadi yaa la siiyey qaamada hore ila hadaan la siin qaamaa la dhihilaaye maxay u bahanta darada marka mansuuray bahantay darabtuhumaa waa la siina waa loo idmaana wax alla wuxuu bahan yahy loo idmaana marka horena qacadaa la marfuuc u baahna waa marfuuci misaalkiisii darabtuhumaana wa mansuuq isagoo u baahna loo idmaaray majruur isagoo u baahna kuwaana wa qaama wa qaama waxaa istaageen wa marartu bihimaa labadoodan soo maraye akhawaaka labadaadi walaal istaageen waqaama waxaa istaageen wa marartu bihima labadoodaan soo maraye akhawaaka fiir maantana qaama faacilay rabtaa marartuna maxay rabtaa jaarmujurub ku tacalluqa meeshii waxaa yaalla akhawaaka akhawaaka yaa la siiyey kan hore kan labaad jaarmujuru u baahan yahy bihima waa loo idmaara waa loo idmaara mar wax alla wuxuu ubaahan yahay mid marfuucin wa mansuubin wa majruurin aada leeda waa loo idmaara wadalika idmaaru kulli maa yaxtaaju ilayhi wa sababta loogu idmaana xaydka wadalika ay idmaaru kuli ma yaxtaaju ilayhi thani thanigu wax alla wuxuu ubahanya loo idmaaridda loo idmaara haabit waa sugay ah, waa sugay wadalika ay idmaaru kuli maa yaxtaaju ilayhi thani thanigu wax alla wuxuu ubahanya in loo idmaaraa haabitun waa mid sugan maxaa dhacay liana alsma isimka isimka almutanaasaca fiihi dhexdiisa lagu dooday wa huwa weeye fi lmithaali mithaalkii dhexdiisa xaal u ahaaday fii niyati taqdiimi horumarin niyadeeda ku sugay alcaamilka horaa iska lehe mogta xagga rutb ahaan waa horeeya xagga rutb ahaan waa horeeya marka idmaarka midka taaniga loo idmaaro oo uu ka u laabanayo isimka mutanaasaxu fiiga oo ka dambeeya waa cawdu damiiri calaa mutaakirin lafdan laa rutbatan ha ilaa isimkan lafdi ahaan ha uga dambeeyo laakiin rutb uga horeeya marka maxduud ka dhalama saasaa keenayda in loo wado idmaaro wuxuu u baahan yahay wadalika idmaaru kuli maa yaxtaaju ilayhi taani taanigu wax alle wuxuu ubahan in loo idmaaraa haabitu waa sugan yahay lianna alisma isimka isimka almutanaasaca fiihi lagu doodaa wa huwa akhawaaka weeye fi lmihaali mihaalka dhexdiisa xaalu ahaaday fii niyati taqdiimi horumarin niyadeedu ku sugnaaday fa damiiru damiirka wain caada walow caada haba u laabto calaa mutaakirin mid ka dambeeya lafdan min jihati lafdin uga dambeeya laakinahu damiirku laakinahu mutaakirka cafwan laakinahu mutaakirkaasu mutaqadimun waa horeeya rutbatan xagga darajada oo damiirka waa ka horeeya laakinahu mutaakirkaan u celina laakinahu mutaakirku mutaqadimun waa horeeya oo damiirka waa ka horeeya rutbatan xagga darajada marka wax maxduuru ka dhalan maayaan waa in acmalta hani acmalta tanuu toosiyey waa in acmalta hani Eh, wain acmalta kaba sii dar ina lilahi waina ilayh wain acmaltaad leeda eh, allah mustaaan wain acmalta thaniya yaa ila socda ma ila socotaa wain acmalta thaniy miyaan ihahdaa mase acmalta thaniya aan ihahdaa athani aan leeyahay haya macna abdiraxman ma aadan fahminba inay thani tahay layskuma haysto ee athani maan ihahdaa mase athaniye aan ihahdaa waa laga muujina cabdiqaadir halkaad aado halkaad aado meel kale dulkacd wain acmalta han qofkan ila socon rooma socdo ha iska yihahdo oo meel kale jira wain acmalta haaniya haaniga haddaad camal siido marka wain acmalta haaniya caamilka haanigaa haddaad camal siido fandur fiir marka iska wax walba u idmaar maahan awelka awelka wax walba u idmaar maahan fandur fiir fain ictaaja hadduu baahdo alwalu midka horeeya ilaa marfuucin marfuuc admarta waa u idmaare waad u idmaare waad u idmaare admartahu waad u idmaare meeshaan dhahaynay wax yar dib u laabo laba sadan wadalika idmaaru kuli maa yaxtaaju ilayhi thaani liana alsma almutanaasaca fiihi wa huwa akhawaaka weeye fii niyati taqdiimi aal fii niyati taqdiimi u fi lmithaali fi fi lmithaali saasaa ku qoran nusqooyinko dhan inuu yihahdo fi lmuthuli a ficneed hal mithaal maahayn mogtahay saddex mithaal ay ahayd fi lmutuni saasaa fiican ad leedaha lakin dhihi maydi kitaabka matniga ibn hishaam waay matniga ibnu hishaam fi lmithaali waay laakin wal axsanu aada leedaha ku ag wal axsanu fi lmuthuli ilaa mithaal ma ahayn waa inaan markaasoo kale isaga lama taaba karo inta calaamad lagu dhiga meel kale lagu qorto wal axsanu fi lmuthuli ha ilaa isagaaba iskale ibnu hishaam fi lmithaali kole sidaa oo kutubaha inta la arkay ku qoran ula jeeda waayahay ka soco wain acmalta haaniya haaniga haddaad camal siido fain ixtaaja alwalu caamilka horeeya hadduu u baahdo ilaa marfuucin admartahu marfuuci waa idmaaree faqulta waxaad leedahay qaamaa waxaa istaageen waqacadda waana fariisteen qaamaa labadii waa istaageen waqacadda waa fariisteen akhawaakaad leedahay hadda qaama iyo qacaddaa isku haystaan akhawaaka midooda faacil u rabtaa kana hore kan dambeeyaa la siiyey kan dambeeya dii la siiyey kan hore kama maarmo marka faacilkaas damiir u laabanaya lasiiy aliftaas ah waxa weya alidmaar qabla dikri wacodu damiira calaa mutaakhirin lafdan warutba wadalika laa yajuusu ilaa fi sitati masaa'il wa haadihi minha tan waa ka mid markaas wa tanaasuc alcamal waa ku jirta waay qaamaa labadoodii waa istaageen waaqacadda waa fadhiiseen akhawaaka dheen wain ixtaaja awelkii hadduu u baahdo wain huwa awelkii hadduu u baahdo ilaa kur la kordhigay aw maqfuudin ku la hoos dhigay xadaftahu mansuubka iyo majhuurka waa xadfe xadaftahu wuxuu laabanaa maqfuudin iyo mansuubin labadood see ugu laabanaa bimacnaa madkuur bimacnaa madkuur wa in ixtaaja huwa awelka hadduu u baahdo ilaa mansuubin mansuub aw maqfuudin maqfuud xadafta waad xadfayda hu madkuurkaas waa xadfe faqulta waxaa leedahay darabtu waan garaacay wa darabanii waxay garaaceen akhawaaka labadaadii walaal hadda daratu waa ficliya faacil mansuubay rabtay mafcuulkii u baahanta daradaniina waa ficliya mafcuulu bihi faacilay rabta waxaa meesha yaalla akhawaaka kan dambaa la siiyo akhawaaka waa kan layidhi oo alifka lagsi hmm. dii kan hore la sii la maa aala dhila fiiri aada u fiirsa misaal darabto waa ficliya faacil mafcuulay rabtaa wa darabanii waa ficliya mafcuul faacilay rabtaa akhawaaka la isku haystaa awelka hadii la siiyo xaala dhila labadiin ma haydaan ma yusuf ha yusufa ku dhawaaqay akhawey ah, kaa la dhihi laha soo maha saasaa la dhihi laha haddii awel la siiyo akhawey ah, kaa <laughs> ah, la dhihi laha soo muana fiican waayahay waa lasoo sgelina iska fiir waaya faqultu waaad faqulta waxaad leedahay dhe fain ixtaaj hadduu u baahdo ilaa mansuubin ow makfuudin xadafta waa xadfe faqulta waxaad leedahay darabtu waan garaacay wa darabanii waxay garaaceen akhawaaka marka fiiri darabtu waa ficli faacil mafcuulay urabaleed akhaweyka in loo yidhahay rabtaa wa darabaniina waa ficliya mafcuul faacilay rabtaa kan dambeeyaa la siiyo akhawaaka waatan la yidhi kan horeeto marka loo itmaarima maxaa waa mansuub wa marartu waan soo maray wa bi waxay soo mareen akhawaaka labadaadii walaal marartu waa ficl faacil taa majuurka ay mafcuulka ugu gudbi laheeday ay mara bina waa iyo jaarmajuurkii faacilkii rabtaa akhawaaka alayri faacila laga dhigo ka dambea la siiyey kan horeeta jaarmajuur bahay marartu bihima la dhihma waa idmaari ma maxaa yl jaarmajuur waa fadla looguma dulqaadan kara cududma mir cala mutaakhirin lafdan warud walaa taqul hadhihin darabtuma waa mithaalkii hore darabtu wa daraban akhwaaka hadhihin darabtuhumaa walaa marartu bihimaa hadhihinba misaalkan dambe oo jaarmajruurka iyo mansuubka ha u idmaanin maxaa dhacay lianna cawda damiiri uu ku yidhi damiir noqoshadiisa calaa maa lafdi u loobto ta'akhara gadaal maray lafda min jihati lafdan ka gadaal maray wa rudbata min jihati rudba ka gadaal maray inamaa wax kale maahan uktufira waxaa lagu dhaafay filmarfuuci marfuucaa lagu dhaafay لأnنhu marفuucu غayru saalixin waa midaan usuban lisuquudi dhicitaan isaga marna ma dhici karo waa md waa cmdu walaa kadalika walaal mansuubu kii la nasbiyey wlmajruuru kii la jeray kadalika sidaas maha maan sidaas oo ayaga waa la iska ridi karaa yasluxaani lisuquud markaasu lnahu da damiir damiir noqoshadiisa calaa maa lafdi u noqdo taahara gadaal maray lafdan min jihati lafdin ka gadaal maray wa rudbatan min jihati rudba ka gadaal maray inamaa wax kalimaan uktufira waa lagu dhaafay fi lmarfuuci marfuuca layska dhaafo laga indhalaabo lnahu marfuucu gayru saalixin waa midaan u suban lisuquudi dhicitaan walalmansuubu wlmajruuru kadalika ma ahaani sidaasoo kale ma ahaani walaysa min min atanaazuci walaysa min atanaazuci waxaan kamid ahayn qowl mri qays allocnaanta qofkeedii imralqays qowlkiisaan kamid ahayn mhm. kamid maahan waxa weyn qofkan hadalkiisu kamid maahan walaysa min atanaasuci tanaasuc waxaan kamid ahayn qowl mri lqays imrulqays qowlkiisu kamid maahan ou ku qowlay walow goor habata uu sugnaa lahaa anna maa ascaa ana sacyi aniga sacyigaygu liadnaa maciishati nolol midda ugu hoosayda hadduu u sugnaa lahaa uma sugnaanine kafaanii waxaa igu filnaa lahaa qaliilun in yar inta yaroo minal maali maalka xaggiisa ka ahaatay walam adlub ilmulka walmajda boqortooyo iyo sharafna marhaadiye fiiri meeshaan marka meeshaan bal fiiri walow goor annamaa ascaa low bacdigeed anna in la yidhahda waajibahalee waa meelaha annadu ay waajibto labaad mid ka dhigi karta inaad faacil ka dhigto annada waxa ka dambe lasoo qadaraa oo la dhila walow goor habata uu sugnaa lahaa anna ma ascaa anna sacyi ey ah. sacyi u noqona walow goor habata uu sugnaa lahaa sacyi ko iyo inaad mubtada ka dhigato oo tiraa walow goor anna ma ascaa an ah, ana ma ascaa ey sacyi aniga sacyigaygu kaa-inun liadnaa maciishatin nolol midda ugu hoosayda uu u sugnaanaha uma sugnaanin ila low xarfun tinaacin limtinaaci soo maaha hadalka ka dambeeya hadduu muhbat yahay maxaa laga dhigaa manfi hadduu manfi yahay maxaa laga dhigaa muhbat marka hadda ana ma asci asalkeeda muhbat aheed manfi ka macnay marka walow goor ana ma ascaa ana sacyi aniga sacyigayga liadnaa maciishati nolol midda ugu hooseyda uu u sugnaa lahaa wuusan u sugnaanin oo anigu ma raadinaya nolol hoos inaan ku noolaadee kafaaniha waxaa igu filnaa lahaa qaliilun in yar oo minal maali maalaha igu filnaa lahaa iguma si filnaan maxaa yale uma saciinba marka horaan maqsuudkaygu ahayn saas darteeda iguma filnaan wax yaro maala walam adlub mana dalbeen almulka almulka walmajda laakiin hadda waa dalbay waa dalbay walam adlum marka mufraday noqe ila awla nafyi ku jiray walam adlum ma aanan dalbeen laakiin hadda waa dalba hmm, hadda waa dalba ka mid maaha baab tanaasul oo fiiri kafaani kafaani waa ficliga faacil waxa raba waa ficliga mafcuul kafaani waa ficil iyo mafcuul qaliilun waxay u rabtaa faacil in looga dhigo walam adlub waa ficliga faacil mafcuul bihi u rabtaa maaha sababtu maxay tahay labada ficil shardigooda maxaa kamid ahaa inay labaduba dalbaayaan isimka mutacaqirkaa labadooda maba lagu wajihi karo macnaha fasaada hadii lagu wajiho macnaha fasaada qaabka macnuhu fasaadana waxay tahay haddii aad hadeer walam adlub aad ku wajahdo qaliil ood mafcuul uga dhigto wuxuu noqonaa beytka awalkiisa waxaad ku anfiday inaad aakhirka kusugaydo awalka xaa lagu anfiyey asacyu liadna maciisha taasa lagu anfiyey soo maahan tanna waa in lagu sugay noqoyo walam adlub ma dalbeen qaliilan min almaali waase dalbay soo maaha waa dalbay ay noqoy awalna waxaad soo tiri ma dal uma sacyin mana raadin marka awelka baytka wix lagu anfiyey a caaqilka lagu sugay noqoy marka laguma wajihi karo in mafcuul kale loo raadiyo awalna baabutanaasuc shardi maxaa ahayd labada caamil ee mutaqadimaanka ah labaduba inay yihiin daalibaani lilmacmuuli lmutaakil labaduba inay dalbayaana shardigeed maanta walam atlub maba dalbayda qaliina min alma mafcuulkan mafcuul waan rabtaa laakiin kan maya sababtoo ah haddaad ku wajahdo oo aad tidhaahdo walam atlub qaliilan min almaal waxaa laleeya macniyo faasi noqon aho walam atlub maadaama low ka horayda muhbat ay noqeen ila hadday manfi aheede muhbat markay noqoto waxay noqon inaad sugaydo inuu dalbaayo in yaro maala intaasuna waa macnihii aad awelka kusoo anfiday oo aad tidhi walow goor ana maa ascaa ana sacyi aniga sacyigaygu kaa-inun u sugnaanaha liadna maciishatin umaba sugnaanin ha ma u sugnaan ani sacyigaygu nololya ma rabo kafaanii waxaa igu filnaa lahaa qaliilun minal maale laakiin iguma filna umaba sacyini haddaad tira marka walam adlumana dalbayn qaliilan min almaali laakiin waa dalbay fiiri maxaa ka imaana wixii awelka lagu anfiyey in aakhirka lagu ibaatiyo intaasaa ka imaanay marka xagga macnahaanaysan u ahayn wadalika cadamu tanaazucaas soo laguma dhihin walaysa min atanaazuci wadalika cadamu tanaasucaasu haabitun waa sugany lianna sharda haadalbaabi baabkan shardigiisa an yakuuna alcaamilaani kownulcaamilayni labada caamil ahaanshadooda weeye muwajahayni lagu laba lagu wajahay ay ahaadaan ilaa shayin macmuul macmuulko waaxidin keligiis baabkan shardi waxaa u ah labada caamil oo mutaqadimaanka ah inay hal macmuul ku wada wajahan yihiin kaasaa shardi u ah wadalika cadamu tanaazuci haabitun waa sugnaaday lianna shardi hadalbaabi baabkan shardigiisa an yakuuna alcaamilaani kownu lcaamilayni waa labada caamil ahaanshadooda muwajahayni laba lagu wajahay ay yihiin ilaa shayin macmuul macmuulko waaxidin keligiisa kamaa qadamnaa sidaan soo hormarinay walow wujiha haddii la wajaho hunaa halkan kafani iyo wa adlub ilaa qaliilin haddii lagu wajaho fasada almacnaa macnaha fasahaada siduu u fasaadana waa kana kama usan harin waa ku dheeraada mar haduu taabto ibnu hishaam liana low low uu yidhi liana lafdiga low ah tadullu waxay tustaa cala imtinaaci shay-i baadka isla qabtana siday alfiyada kanaa kule leh ah, ee waxay uga saraydaa abwaab aan mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ahayn uusan sooba hadal qaadin karo oo naxwaa ah, ama sarfi ah sarfiga haddee madarkam sarfiba male marka waa ka abwaab badan yahi ah, laakiin hadday baadka isla qabtaan wax isku dhow xataa maa ibnu shama kule hmm, isagaa faahfaahiya liana lo lo uu yidhi tadullu waxay tusee calaa imtinaaci shay-i shay reebtoonaashadiis shaygaas waa jazaha imtinaacu ljaza liimtinaaci sharday tustaa waa jazaha shaygu liana low low tadullu waxay tusee calaa imtinaaci shay shay reebtoonaashadiis oo jazihii ah liimtinaaci hayrihi hayrkiis reebtoonaashadiisa darteedna uula reebtoonaaday hayrkuna waa maxay waa shardigii waa shardi faidaa kaana hadduu yahay marka maa shay istaqara bacdaha lowda gadaalkeeda ku sugnaaday muhbatan hadduu asal ahaa kaana wuxuu ahaana marku gadaalkeeda ku sugnaaday manfiyan kula anfiyey saasuu ahaana shayga awel muhbat ahaa markii hore intaan low gelin marka low la geliyo manfiy iska noqona wadalika mihaalka naxwi low jaa-ani hadduu ii imaan lahaa iima imaanine akramtu waa karaamaylahaa mase karaamayn sasagan ba imaani fiir adeer hadda waa reebtoonaad ikraamkiio jaziya waa reebtoonaad muxuu u reebtoonaaday liimtinaaci lmaji ah, shardigiyaa reebtoonaaday marka imtinaaci jazaha ah ikraamka waa reebtoonaaday muxuu reebtoonaaday liimtinaaci shardi oo maji iyo low jaa-ania hadduu ii imaa wuusan ii imaanin akramtu waa karaamay lahaa mase karaamay saasba iima imaan saasuu noqona waidaa kaana hadduu yahay maa bacdaha wey waidaa kaana hadduu yahay maa badha gadaalkeeda waxaa ku sugan manfiyan ku la anfiyey kaana muhbatan muhbatu ahaana markuu gadaalkeeda yimaado awel hadduu manfi ahaa qabla dukuuli low intaan low gelin manfiyu isku bedela markay low gasho naxwu low lam yusi hadduusan xumaan samay lahayn waa sameeye ha xumaanta waa sameeye muhbatu isku bedela aa xasbuna allah waidaa kaana hadduu ahaado maa bacdaha waxaa ka dambeeya manfiyan asal intaan aysan lowdu gelin kaana muhbatan muhbatu ahaana bacda dukuuliha ah, markay gasho kadib muhbatu ahaana mid la sugay naxwu low lam yusi hadduusan xumaan samay lahayn waa sameeye wiilka hadda lam yusi awel maxay ahayd markii horeto intaysan low gelin manfi ilaa lamtaad lagu anfiyey hadda muhbataad ka dhigay xumaantii waa sameeyaad ka dhigay halilow a gashay low lam yusi hadduusan xumaan samay lahayn wuu sameeye lam ucaaqibhu ma aanan ciqaabeen waa se ciqaabay haddee sa marka fiiri hadda labada ficiloo lam yusi iyo lam u caqdooda waa muhbat maanta labadaba waala suga lowdaa saas yeele law lam yusi hadduusan xumaan samay lahayn waa sameeyey lam ucaaqibhu ma ciqaabeen laakin hadda waan ciqaabay maxaa yeele xumaantiiyuu sameeyey intaasoo dhan goga wuxuu ku tusi rabaa kaliya inuu kaa dhaadhacsho anna maa ascaa inay maanta manfi tahay walam adlubna ay muhbat intaas inuu ku barow rabaa baydkaas ana maa ascal liadnaa maciisha in adnaa maciisho loo saciyaa waa manfi cinda mriilqays ma usan u saciyin walam alub adlubna waa muhbat waa muhbat waa muhbat waalaa hadaa kan haddaan qabano marka macnahaan haddaan qabano marka macnahaan saw lama hayo wacalaa hadaa macnahaas haddaan qabanno fa qowluhu imruulqays qowlkiisa oo uu ku qowlay ana maa ascal liadnaa maciishatin inaan us iyo noloshan ugu hoosaydaan manfiy wey waa manfiyo us uma aanan sacy inuu leey arrintaas anugu maxay manfi u noqotay likownihi likowni hmm. likownihi qofka udhigaay ma la arkaa likownihi qof udhigaay ma lahaya ha intaasaan rabin likownihi a meesha la rabaa likownihi damiirkeena mayu ka tegay xaraf jaban jirnina ma kici kare m meel aad u wada male Hmm. likownihi aad leedahay likownihi liadna maciishatin ahaanshadiisa darteedu manfi u noqdo ad leedahay likownihi adnaa maciisha ana ma ascaa liadnaa maishatin likownihi ahaanshadiisa darteed uu manfi u noqday fii nafsi nafsadiisa muhbatan u ahaa naftiisu muhbat u ahaa intaan lowdu gelin mar hadduu muhbat ahaa low markay gashay manfi waa inuu noqdaa likownihi ana maa asca liadnaa maciishatin ahaanshadiisa darteedu manfi u noqday fii nafsihi nafsadiisa muhbatan uu ahaa waqad dakhala waxaana galay calayhi korkiisa waxaa galay ana maa ascaa liadnaa maciishati intaaso dhan way u laabaneen calayhidu waqad dakhala waxaana galay calayhi korkiisa xarfumtinaacin reebtoonaashada xarafkeediiya galay wa kullu shayin shay kasta shaygoo intanaca reebtoonaaday licilatin cilo darteed u reebtoonaaday abata waxaa sugnaadaa naqiiduu kan kasoo horjeeda shay kasta hadduu cilo darteed u reebtoonaado naqiidkiisaa sugnaada hadda waxaa reebtoonaaday an yascaa liadnaa maciisha inuu u sacyo liadnaa maciisha waa reebtoonaaday xaa sugan marka inuusan u sacyin intaasaa sugan ha inuusan u sacyina sugan saasuu manfi ku noqdo shay kastoo licilatin u reebtoonaada habata naqiidu lidkiisaa sugnaada maanta maxaa reebtoonaaday an yascaa liadnaa maciisha maxaa marka sugnaaday ad waxa weeyaan cadamu sacyihi liadna maciisha cadamkiyaa sugnaaday marka uma uusan saxin wey wa kullu shayin shay kasta shaygoo intaa careebtoonaaday licilatin habata waxaa sugnaadaa naqiidu wa naqiidu sacyi shaqada midka kasoo horjeeda liadnaa maciishatin loo sacyiyaa cadamu sacyi waa shaqa la-aan liadnaa maciishatin aan loo shaqayn wa naqiidu sacyi shaqada midka kasoo horjeeda liadna maciishati in loo shaqeeyo waxa kasoo horjeedaa cadamu sacyi waa inaan loo shaqayn liadna maciisha kaasaa kasoo horjeeda marka maanta maxaa la hayaa cadamu sacyi liadna maciisha kaasu waxa weeyaan aa sugan oo mufrada cadamu sacyiya mufrada hayehe wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi walam atlub ma dalbeen muhbatun fii nafsihi nafsadiisa waa muhbat may may may muhbatun alana dhe hadda waa muhbat dhe muhbatun alaan hadda waa muhbat be muxuu muhbat u noqday likownihi ahaanshadiisu aslan uu ahaa manfiyan ku lagu anfiyey bilam markii hore intaan lowdu gelin uu ahaa mid lam lagu anfiyey mar hadduu marka hore manfi ahaa markay low gashay muhbatu isku bedelay muhbatu isku bedelay likownihi lam atlub ahaanshadiisa darteedu muhbat u ahaaday manfiyan u ahaa likownihi lam atlub ahaanshadiisa darteed oo qabla dukuuli low uu ahaa manfiya mid la anfiyey bilam lagu anfiyey waqad dakala waxaana galay calayhi lam atlub xarfu imtinaacin reer toonaashada xarafkeedii xarfulimtinaac reer toonaashada xarafkeediia galay faloo wujiha haddii la wajaho marka fiiri hadda waxaan ogaanay asacyu liadna maciisha waa manfi wa dalamuna waa musbat labadooda mar haddaan saas kale ogaanay haddii labadadaaso sidaas lagu wajaho qaliilan min almaal qaliilun min almaal hadii lagu wajaho waxay noqonaydaa marka horena in la anfiyo qaliilun min almaal in loo shaqayna marka dambeyna la sugo in loo shaqeeyo intaasaa soo baxee fiiri wuxuu ku yidhi faloo wujaha haddii la wajaho ilaa qaliilin qaliilin hadii loo wajaho lam adlubtan waloo wujiha faloo wujiha haddii la wajaho lam adlubta ilaa qaliilin qaliilin xaggeeda haddii loo wajaho wujiha nahay faacilka lam adluba laga dhiga faloo wujiha haddii la wajaho la jeheeyo lam adlub ilaa qaliilin loo jeheeyo wajaba waxaa waajiba fiihi fi tawjiihi tawjiihaas dhexdiisa ihbaatu dalabi lqaliili qaliil raadintiis in la sugo ha inuu in yar raadiyey qaliil min almaal inuu raadiyey in la sugaa ka ka dhalanay oo ka laazimay faloo wujiha haddii la wajaho lam halkee loo wajaha ilaa qaliilin haddii lagu wajaho la yidhaha macmuulay u qaadeen mafcuulay u rabtaa wajaba waxaa waajiba fiihi fi tawjiihi tawjiihas dhexdiisa ihbaatu dalabilqaliili qaliilkii dalabkiisi in la sugo wax yar inuu raadina imra qays in la sugo wa huwa ihbaatu lqaliilna ah, amase wahuwa dalabulqaliil dheh wa huwa dalabulqaliilna caynu maa shay daatadiis weeye nafaahu uu anfiyey ibnu imrulqays awalan horay waana nafsu shaygii u anfiyey inuusan arrintaas uba shaqaynayn waa kii soo sheegay wa huwa dalabulqaliil wax yar in la dalbaa caynu maa waa shay naftiisa nafaahu shayga uu anfiyey imrulqays awalan horay wa idaa badala haduu buray daalika halkaa lagu sheegay wujiha masderkeeda tawjiihaasu hadduu buray oy noo caddaatay inaan walam adlub lagu wajihi karin qaliilun min almac ila haddii lagu wajo waxaa ka imaana fasaad lmacna shaygii awelka baytka lagu anfiyey aa lagu isbaatina oo waxay noqonaydaa walow ana maa ascal liadna maciisha hadduu noqolahaa sacyigaygu nolol midda ugu hooseyda ma noqon mana u saciyo anugu mana shaqeeye kafaani qaliil min almaa igu filnaala lakin uma filnasa umaba shaqayn walam adlub qaliilan min almaai ma raadin lakin waa raadiye waxaan ka shaqeeya waa qaliil min almaal inaan helo marka waxay noqonaydaa wixii beydka awelkiisa lagu anfiyay in aakhirka lagu sugo taasu noqona waa fasahaaday marka tawjiihaasu waidaa badala hadduu buray daalika tawjiihaasu tacayana waxaa caynoodayde markaade waidaa badala hadduu buro daalika tawjiihaasu tacayana waxaa caynoobaa an yakuuna inuu ahaado mafcuulu alub alub mafcuulkeedii maxduufan ku la xadfay wa taqdiiru lasoo qadaridiisu walam alub ilmulka anigu mulki ma dalbeniyo walmajda sharaf wey saasuu noqona wa muqtadaa dalika wa muqtadaa dalika taqdiirkaas macnaha uu keena anahu shaacirku daalibun mid raadinaya inuu yahay wey lilmulki mulki wa huwa arrinkaasuna almuraad waa wix dhamaa la rabayba intaas la suna wa muqtada dalika taqdiirkaas macnaha uu keena annahu shaacirku daalibun mid raadina inuu yahay wey lilmulki wa huwa dalabuhu marka mi taqdiirtan la keeno waxaa macnuhu noqonaa inuu mulki raadina haddi waana midii laga rabayba macnihii saxu noo noqonaa wey waa midii la rabay waa maniga sax noqonaa wey hmm, maniga sax noqona wa muqtada dalika taqdiirkaas macnaha uu annahu shaacirku daalibun mid dalbaa inuu yahay wey lilmulki whuwa طlbhu lilmulki almuraad waa manihii loo qastaaye fain qiila hadii la yihahdo il ibnu hishaam adaa sharta ka shaqey hadii la yihahdo adigaa ah, dhibka ka shaqeeyey ee waa laga dhigi karaa baabutanaasha xaad iskugu cadafta labada ficil ilaa walam adlub marka ay musbad isku bedeleen waa marka kafaani lagu cadfo oo ay taxta low hoos timaado ee haddii mustanaf laga dhigo ma imaanayo musbad walam adlub anugu ma dalbin qaliil meel iska noqon marka war dhibka iyo fasaadka adaa ka shaqey markaa isku cadabtay hadii la yihahdo jawaabaan uhaya wy jawaabaan uhaya fiiri fain qiila hadii la yidhahdo inamaa wax kale maahan yalzamu wuxuu ka laazima fasaadu jaclihi beytka laga yeelidiisa fasaadkiisa min baabi tanasuci laga yeelo fain qiila hadii la yidhah inamaa wax kale maahan yalzamu waa laazima fasaadu jaclihi jacli lbeyt beytka laga yeelidiisa fasaadkiisa min baabi tanasuci laga yeelo licadfika adiga ibnu hishaam isku cadfidaada lam adlub aad cadaftay calaa kafani aad ku cadaftay lam adlub aad cadaftay calaa kafani aad ku cadaftay walow qadartahu lam adlub haddaad qadari laheed walow walow qadartahu lam adlub haddaad qadari laheyd mustanafan xaal uu yahay kula bilowday mustanaf haddaad ka dhigi laheed kaana wuxuu noqon lahaa nafyan maxda walam adlub anugu ma dalbin qaliilan min alma iska noqo kaas isku lahay way isku qabsalahayen lam adlub iyo kafani ilaa macnuu saxu soo baxaye walam adlub anugu ma dalbin qaliilan min alma nafyigaa baaqi noqona haddaan lagu cadfin kafani ila hoos tegi may markaas lowde walow qadartahu haddaad qadari laheed lam adlub mustanafan xaaluu yahay kaana wuxuu ahaa lahaa lam adlub nafyan nafyi nafyigoo maxdan baraxla nafyigaasoo hayra daakhilin aan soo gelayn taxta xukmi low low xukunkeeda hoosteeda soo bedeli maa markaas qultu waxaan leeyahay ku jawaab haddii waxaas lagu soo arooriyo inamaa wax kale maahan yajuusu tanaasucu tanaasuco wuxuu bannaan yahay bishardi an yakuuna bayna alcaamilayni labada caamil dhexdooda inuu ahdo shardigeeda irtibaada isku xirnaan aba raabitiidha maayo hadii cadafka la daaimada tanasuca la arka tanaasuca la arki ma ilaa shardigii dhammaaba wey raabidaa la rabay raabid kalena meeshan kuma jiro halka raabidaa yaalla qultu waxaan leeyahay inamaa wax kale maaha yejuusu tanaasucu tanaasucu waa banaan yahay bishardi an yakuuna bayna alcaamilayn bishardi kowni caamilayn bishardi bishardi kowni lcaamilayn bishardi mm, bishardi kowni bishardi kowni bishardi bishardi kowni bayn bayn alcaamilayni labada caamil dhexdooda inuu ahaado shardigeeda irtibaadun isku xirnaasho wa taqdiiru lstinaafi istinaaf lasoo qadaridiisna yuziilu wuxuu suulinayaa alistibaada isku xirnaashadii meesha ka saaraan ah, isku xirnaashadii uu meeshaba ka saaraan allah subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak ala nabiyina